alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wغfir lana wliwaalidiina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma amin xadiiska lix boqol iyo sagaal iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo lix iyo sagaashane wa abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala kana rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam ashadda xayaan min alcadraa'i fii khidriha abu saciidin alkhudri sacd ibni malik bnu sinaan waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray ashadda xayaa'an mid ka daran xagga xishoodka oo ka xishood badan min alcadraa'i inanta shabadda ah, nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka xishood badnaa inantaa shabadda ah oo fii khidriha asturkeeda ku sugan oo aan rag dhex gelin yacnii dumarkii waxaa ugu xishood badan inan shabbada hablaha shabbadu sii kala xishood badane gabarh shabbadoo aan gurigaba ka bixin oo iska muxajabad ah oo aan rag marka aan isdhex gelin rag ajaaniba lana hadlin isna dhex gelin dee waa ka xishood badan tahay qof dumaroo shabbadoo laakiin rag markaa waxay la hadhadashay oo rag ay isdhex galeen oo yacni markaa suuqa u baxday oo taa waa ka xishood badanta ta xishoodka badani waa taa gurigeeda ku kooban inaan meel la u bixin taa nebigu waa ka xishood badnaa calayhi salaatu wasalaam faidaa idaa ra'aa shayan yakrahuhu abu saciid waxau yidhi faidaa ra'aa markuu arko nebigu calayhi salaatu wasalaam shay an shay uu arko shaygaasoo yakrahuhu uu karaahiyeysanaayo carafnaahu fii wajhi waxaanu ka garannaa wejigiisaanu ka garannaa wejigiisa ayaanu ka garannaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay qaala alculamaa'u culammadu waxay yidhaahdeen xaqiiqatu alxayaa'i xishoodka xaqiiqadiisu khuluqun waa akhlaaq iyo dabeecad yabcasu calaa tarki alqabiix qofka ku xambaaraya oo u sababaya inuu waxa xun ka tago oo iska daayo wayemnacu u diidaya min altaqsiiri inuu ka gaabiyo fii xaqi dilxaqi ka xaqa u saaxiibka xaqiisa inuu ka gaabiyana u diiday yacnii ciddii xaqle xaqiisa inuu siiyo ku xambaaraya una dhammaystiro wixii xunna inuu markaa ka tago ayuu ku xambaaraya wax wanaagsanna inuu sameeyo waxa xunna ka tago wa ruwiina waxaana looga soo wariyey can abilqaasim aljunaydi raximahu llah sheikhii jiray abilqaasim aljunayd ee zaahidka ahaa waxaana looga soo wariyey qaala inuu yidhi abulqaasim aljunayd baa odhanaya junayd ibnu muxamed wuxuu yidhi alxayaau xishoodku ru'yatu laalaa'i nicmooyinka in la arko weeye ayunicami aalaa waxaa loo jeedaa ayunicami nicmooyinka ayaa loo jeedaa aydu waa tafsiiriyo aalaana waa jamac weeye wa ru'yatu taqsiiri iyo ka gaabinta in la arko u qofku ka gaabiyo fayatawalladu baynahumaa xaalatun tusamaa xayaa'a waxaa ka dhex dhalanaya xaalad lagu magacaabo xishood lagu magacaabo nicmooyinkiina inuu arko ka gaabintii shukriga uu ka gaabinayeyna inuu markaa labadana arko taana inuu arko shukrinaqi inuu ka gaabiyey labadaa dhexdooda baa xishood ka dhalanayaa buuhi xishoodka culammadu ay fasirayaan ay sidan ku tacriifiyeen waa xayaagii makhluuqa ka dhacaaye weyy cayaaga allahna waa lagu sifeeyaa nusuusta waa ku soo aroortay xishoodka ilaahayna lama mid aha xishoodka makhluuqaadka markaa lama mid aha marka xishoodka waa laynoo ammaanay wixii wanaagsan lagama xishoodo waatii caaisha ay tii radia allahu canha wa ardaaha dumar waxa u nicmo lahaaday dumarka ansaarta lam yamnachunna alxayaau an yatafaqahna fi ddiin dumar waxa u wanaagsanaaday dumarka ansaarto xishoodku uma diidin diinkoodii inay fahmaan oo ay bartaan uma diidin qof dumaraa markaa u timi guriga caaisha oo nebigu joogo calayhi salaatu wasalaam ayay timi waa gabadh ansaara dabeedna rasuulka sala allahu alayh wasalam bay weydiisay waxay weydiinaysaana waxa weeye waa xaydka siday uga dahaaro qaadan lahayd oo waxay caadatan dumarku ka xishoodaan ismay odhan caaishaba waa qof dumara nebigaana tababaro sawjadii nebiga calayhi salaatu wasalaam weeye cilmiga inay kuu sheegto way ku filan tahee iyada weydii oo nebiga waxba afka ku kala qaadino arrinkaas ha su'aali ee caaisho warkeeda ila iyadu waa ka dahaaro qaadataaye siday uga dahaaro qaadato iyada ka faa'iidaysta ismay odhan sanad caali ay doonaysaa inay nabiga calayhi salaatu wasalaam kala kulanto markaasay weydiisay rasuulka sala allahu alayh wasalam bay su-aashay markaasaa nebigu wuxuu marka uu yidhi waxaad soo qaadataa maro yar oo miski la mariyey caynkaa dabeedna markaysaa meesha ku nadiifi dabeedna markaysa markaa fatatahari biha markaasay saan isugu daahiriyaa markaasaa nebigu tafsiilkii ka xishooday markaasuu subxaan allah tataharii biha isku daahiri markaasaa caaisha waxay tii iyadii baan kaxeeyey hal keer baan markaa geeyey siduu nebigu doonayaan dabeedna ugu sharxay bay tihi markaase waxay leedahay dumar waxaa u wanaagsanaa dumarka ansaarto diinkooda inay fahmaan oo bartaan uma diidin xishoodka uma diidin innagana hadalladay sheegaan soomaalida qaarkood waxaa ka mid ah inay wadaadada qaarkood ku adkaaday baabkan ku saabsan eh, istixaadada iyo xaydka iyo yacni sida marka waxa weeye abwaabtaas inay ku adkaato markaasaa qaarkood waxay yidhaahdeen la rijaalu taxiidu wala nisaau tas'al yaa ragna ma xaydaan dumarna ku weydiin maayaan ragna ma xaydaan dumarna ku weydiin maayaan kulaha dee waxa weeye inay weydiin waayaan haddii aynay garanayn jahlaa keensaday iyo in diinkii aan lagu dadaalayn ayaa keensatay hadday taasi dhacdo dee haddaan cid kaleba weydiin miyaan markaa dumarkiisa iyo waxaweeye markaa maxaarimtiisa iyo hablihiisu aynay weydiinayn haddii diinka ay ilaashanayaan oo ku dadaalayaanna dee dumarku inay dalbaan oo ashyaadaas ah, in loo caddeeyo ay doonaan oo ay weydiiyaan wixii ka madmadow galaa cidda garanaysa waajib bay ku tahay waa dhowris diintii la dhowranayo oo la ilaashanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa xishood badnaa abu saciidin alkhudri waxa uu ku leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadha shabadda ah ee asturkeeda ku jira aan bixbixin nebigu waa ka xishood darnaa xishoodkiisaa ka badnaa hadda muu odhan tashbiih kama dhiginoo xishoodka nebigu wuxuu la mid ahaa gabadha shabadda ah ee asturkeeda ku sugan ee aan bixbixin xishoodkeedoo kale xishoodkiisu la mid ahaa xishoodkiisu xishoodkaasoo kaleu la mid ahaa ma odhan ee waaba ka fadilayba xagga xishoodku kaga fadilay waa ka xishood badnaa buuli taasna waxay ku tusinaysaa xishoodku siduu u wanaagsan yahay ta kale waxay ku tusinaysaa akhlaaqda nebigu sala allahu aleyh wasalam siday u wanaagsanayd ayay ku tusinaysaa xishoodkuna inuu yahay shay wanaagsan ayaa laga qaadanaya wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa hadduu nebigu arko shay uu nacayo karaahiyaysanayo wejigiisa ayaanu ka akhrisan jirro oo ka garan jiray buuri wejiga nebigu muraayad buu ka dhignaa markuu faraxsan yahay wejigiisu waa wilwili jiray sida muraayadoo kale ayuu saafi u ahaa shayga uu diidaa karaahadiisu waxay ka muuqan jirtay wejigiisi ma ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam mid daahirkiisa iyo baatinkiisu iskhilaafsan yihiin ma ahayn halka dadka qaarkood yacni iyagoo qofka markaysa markaa ay nacayaan oo karaahiyaysanayaan haddana aad moodayso in markaa saaxiib ay yihiin oo yacni waxa weeye wejigiisa inaba waxba aan laga dareemin ya laga yaabo markaysa marka waxaan inuu uu hoostana ka dhagraayo yacni korkana markaysa marka u qosliyo ta noocaasa markaa nebigu ma ahayn dabiicaddaas ma lahayn dabiicadda nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd mid wanaagsan bay ahayd baabka shan iyo siddeetanaad baabu xifdi siri wuxuu u baab yahay sirta in la ilaaliyo ayuu u baab yahay sheegista la sheegaayo ama fadliga ku sugan qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wa awfuu bilcahdi oofiya ballanka ina alcahda kaana mas'uula ina alcahda ballanku kaana wuxuu ahaaday mas-uula mid laysweydiinaya ayuu ahaaday oo oofinta ballanka la oofinaya aakhire laysu su'aalaya oo laysweydiinaya maxaad u oofin weyday ballankii maxaad sirta markaysa markaa u khiyaamays xadiiska lix boqoliyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo toddobiyo sagaashane wa can abi saciidin khudriy radia allahu canhu qaal qaala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi inna min ashari annaasi cinda allaahi mansilatan yowma alqiyaama dadka kuwa ugu sharka badan waxaa ka mid a cinda allaahi allah agtiisa mansilatan xagga maqaamka iyo derajada kuwa ugu sharka badan waxaa ka mida yowma alqiyaamati maalinta qiyaame arrajula yufdii ila almar'a arrajula nin oo yufdii gaadhaya ila almar'ati qof dumara yacni u galmoonaya wa tufdii ilayhi yaduna ay gaadhayso labadoodu way isgaadhayaan oo waxa weeye markaa gogol bay ku kulmayaan waa laba isqaba dabeedna gogol bay ku kulmayaan suma yanshuru siraha intaa dabadeedna wuxuu faafinayaa sirteedii buu faafinaya wuxuu ka warramayaa wixii markaa yacni dhex maray ayuu ka qisoonaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey baabkan wuxuu u keenay sirta ilaalinta la ilaalinayo xadiidkan u soo arooriyey waxyaalaha ninka iyo xaaskiisa dhex marayaana waa shay sira weeye waa shay siroo lisaanulxaalka ayaaba keenaya in la ilaaliyo marka hore in lagu ballamo waxba uma baahnaba lisaanulxaalka ayaa keensanaya inay sir tahay oo marka waxa la qariyo yacni saa keensanays haddee waxaa la gaadhsiiyey sida xadiis kale uu tilmaamayey ida xadasa arajulu rajula xadiisan suma iltafata fa hiya amaana ninku hadduu nin kale war u sheego oo markuu warka u sheegayo u baalladdaymoodo hareeraha eego dabeedna markaa uu u sheego fa hiya amaana ammaano weeyi waayo qariinada ku saabsan jeesjeesiga uu jeestay markuu sheegaayey waxay tilmaamaysaa inaanu ka raalli ahayn cid kale inay maqasho haddamaaragta taasaa qariina ah marka xadiiskaasi wuxuu tilmaamaya inay ammaano taho in la qariyo ay tahay inay ammaano taho in la sheego aynay ahayne in la qariyo inay tahay ayuu tilmaamaya dee waxaa ninka iyo xaaskiisa ka dhex dhacayaana ee dhex marayaana ee waxa weeye dee iyadaa uga sii xaqnimo badan ashyaadaasoo dhan qarinta waayo dee si sira mooyaane si kaleba kuma dhacdo yani waxa weye si sira ayuunbay ku dhacdaa saas aawadeed ceeb waxaa ashyaada in laga warrama waa shay ceeb ah marka xadiiskana waxaa laga qaadanayaa dembi weyn inay tahay ayaa laga qaadanaya xadiiskani muslim ha soo wariyey laakiin wuxuu ka mid yahay axaadiista culammada qaarkood muslim ku qabsadeen bay ka mid yahay waayo sanadkiisa waxaa ku jira nin marka waxa weeye xifdigiisa bimacnaa qaybistiisa uu wax qaybayo uu taagdarra ku jirto ayaa sanadka ku jira isagaana la keli noqday liajli dalik baa culammada qaarkood waxay yidhaaheen xadiidkan sanadkiisu waa xasan bimacnaa waxa weeye derajadii saxiixay ka soo dejiyeen dacfiga sanadka ku yara jira daraaddeed dabeedna haybadda saxiixa baqashaday ka baqdeen aawadeed bay derajo dhexa ka dhigeen oo yidhaahdeen darajatu sixana ma aha daciifnimona ka daayo xasan ka dhig culamada qaarkoodna waaba ku dhiiradeen inuu markaa sanadku daciif yahay xadiidka saas iyadaabay ku dhiiradeen culamada xadiidka sanadkiisa daciifisay waxaa ka mida sheekh albaani baa ka mida waana looga horreeyey oo kollay culamada qaarkood baa uga horreeyey qaar yacni xasan ka cabiray iyo sanadkiisa xasan ka cabiray iyo qaar markaa daciif ka cabirayba calaa kulli xaal masalada ku saabsan xadiidku uu sheegaayo kollayba inay markaa tahay shay aan bannaanayn iyada markaa ishkaal kuma jiro xadiiska lix boqol iyo koob iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo siddeed iyo sagaashan oo can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana cumara radia allaahu canhu xiina ta'ayamat bintuhu xafsatu qaala laqiitu cuhmaana bna cafaana radia allaahu canh cabdullaahi bni cumar wuxuu sheegay in cumar bnukhadaab waa aabbihii inagii hore usoo sheegnay inanku aabbihii markuu la khitaabaayo hebel kulama khitaabi karo oo hebelow ma odhan karo laakiin markuu qiso ku saabsan ka warramaayo hebelow inuu yidhaahdaa cuquuq ma aha dhibina kuma sugna tii buu marka cabdulahi bnu cumar sheegayaa cidduu ka warramaya waa aabbihii haddana ma odhan aabbahaya wuxuu yidhi anna cumara dee wax cuquuqana ma aha shawaahid kaloo noocaa ku saabsanna horeaynu soo aragno wuxuu yidhi anna cumara in cumar xiina ta'ayamat goortay noqotay midaan nin lahayn bintuhu inantiisii xafsatu xafse ahayd yacni saarat ayiman ayin bay noqotay yacni qof dumaroo aan nin lahayn bay noqotay ninkii baa ka dhintay xafsa bintu cumar markii hore waxaa qabi jiray saxaabi la odhan jiray khunays ibnu xudaafa assahmi oo saabiqiintii ka mid ah saxaabadii saabiqiinta ee iimaanka u soo dheeraysay ayuu ka mid ahaa bederna waa ka qayb galay uxud baa lagu dhaawacoo dhaawacyo ku gaadheen dhaawacyadii baa dabeedna soo qaaday madiinuu yimi sababtii dhaawacyadaasu marka dambana u dhinto khunays ibnu xudaafa la odhan jiray ninkaasaa ka dhintay xiina ta'ayamat markay noqotay qof dumaraan markaan nin lahayn ay noqotay bintuhu inantiisii xabsatu xabse ahaatay qaala wuxuu yidhi cumar laqiitu cusmaana bna cafaana radia allaahu canh waxaan la kulmay buu cusmaan oo ina cafaan ah cafaanin miyaa la odhanaya mise cafaana baa la odhanaya ayuhuma yah labadabaa la odhan karaa waa gartay kee fiican cafaana yacni waxay yidhahdaan culammadu in madaxtahu manactahu yacni haddaad ammaanto waad mancinaysaayoo maa laa baad ka dhigaysaa mamnuuc min asarfi in madaxtahu manactahu wain hajawtahu saraftahu haddii laakiin la caayo bay yidhaahdeen magaca markaa yacni magac yacni cay u saaxiiba laga dhigo xaalka noocaasa waa la sarfinayaa cafaanin baa la odhanaya waxaa luqsigaa looga jeedaa ama halxidhaalaha min alcifati haddii la waa laga keeno oo nuunku waa ziyaado oo cifad iyo dhowrsooniya laga keenay cafaan mid dhowrsoon weeye oo sida markaa laga dhigaayo cadshaan oo kale inayt xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa alif iyo nuun ziyaada baa ku jira iyo calamiya ayaa ku kulmay wuxuu noqonayaa xaaladda maa laa yansarif buu noqonaya haddiiha min alcufuunati baa laga keenay cufuunaduna nooc markaa dee caayaha ku jirta cufuunado waa dee qurunka iyo waxyaalahaasaa cufuuna la yidhaahdaa nuunka asal noqonaya marka labadii cillaa mid meesha ka baxay alifkii iyo nuunkii siyaadadaa baa la waaya marka munsarif buu noqonaya cafaanin bay noqonaysa marka sida fiican labaduba ha u bannaanaatee ka magac ahaan ha u bannaanaato itlaaq ahaane sida fiican waa cafaana weeye waa in maa laa laga dhigo laqiitu cuhmaana bna cafaana radia allaahu canh wuxu uhi waxaan la kulmay cuhmaan bna cafaan baan la kulmay facaradtu calayhi xafsata xafsaan u bandhigay inantaydii xafsaa ayaan cuhmaan u bandhigay buuri faqultu waxaan ku idhi in shi'ta haddaad doonto ankaxtuka waan kuu guurinayaa xafsata binta cumar xafsoo ina cumar ah qaala wuxuu ihi sa anduru waa eegi doonaa cusmaan baa odhanaya fii amrii arrinkaygaan eegi doonaa bal hadda ka fikeri doonaa aan kasoo fikero fa labistu layaaliya habeenna ayaan sugnaa oo joogay uma laqiyanii intaa dabadeedna waa ila kulmay fa qaala wuxuu igu yidhi qad badaa lii waxay i muuqatay anlaa tasawaja yowmii haada ma odhan markaa ma doonaayo markaa guurkan dooni maayo raalligaahu dooni maayo guursan maayo saa ma odhan laakiin wuxuu yidhi wakhtigaygii inaanan guursanba ayaa markaa ii muuqatay qad badaa lii waxaa ii muuqday anlaa atasawaja inaanan guursan yowmii haada maalintaydan tan ah yacnii inaanan guursan baa ii muuqatay oo cibaaradii waa kala sahlantay marka uu yidhahdo ninka guurba dee wakhtigan hadda diyaaruma ihi inaan guursadaba ya iyo inuu yidhahdo inantaada de guursan maayo waa kala duwantay soo maa waa kala duwantay falaqiitu ababakrin sidiiq waxaan la kulmay abubakrin sidiiq baan la kulmay buui radia allaahu canhu faqultu waxaan idhi haddaan marka ahay cumar in shi'ta haddii aad doonto ankaxtuka waxaan kuu guurinayaa xabsata binta cumar xabso ina cumar ah fasamata abuu bakrin radia allaahu canhu abuu bakar waa iga aamusay jawaabba iguma celin falam yarjic ilaya shay'an wax hadalaba iguma soo celin fa kuntu calayhi awjada minii calaa cumaana fa kuntu waxaan noqday calayha awjada mid uga cadho badan minni aniga xaggayga cadhadan ka cadhoonaayo calaa cumaana cumaan sidaa cumaan ugu cadhooday ee aan u dhibsaday hadalkiisii si ka daran baan abubakar u dhibsaday markuu hadalba iigu celin waayo salban oo iijaaban fa labistu layaaliya habeenna ayaan joogay buuri aan sugnaa uma khatabaha nabiyu sala allahu alayh wasalam dabeedna nabigaa doonay oo u khidbeeyey fa ankaxtuha waa guuriyey xabsa iyaahu nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u guuriyey o u meheriyey falaqiyanii abu bakrin waxaa ila kulmay abubakar bakar faqaala wuxu uhi lacallaka wajadta calaya xiina caradta calaya xafsa waxaa laga yaabaa buu idhi inaad ii cadhootay markaad ii soo bandhigtay xafsa oo falam arjic ilayka shay'an aanan waxba kugu soo celin oo xadala inaad ii cadhootaa laga yaabaa qultu waxaan ku idhi nacam haa waan ku cadhooday waxaan kuugu jawaabi waayey qaala wuxuu uhi fainahu shaniye lam yamnacnii iima diidin an arjica ilayka fiimaa caradta calaya inaan kugu soo celiyo wixii aad ii bandhigtay ilaa annii kuntu inaan ahaa mooyaane calimtu mid ogaa ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu dakarahaa inuu gabadhaa sheegay oo xusayey yacnii inuu hadal hayey xafse inuu hadal hayey in nebiga aan ku ogaa aawadeed baan hadalka ugu soo celi waayey falam akun ma ahay liufshiya ay muriidan mid raba liufshiya inuu faafiyo mid raba maan ahay sira rasuulilaahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay sirtiis sal allahu aleyh wasalam walow tarakaha anabiyu sala allahu aleyh wasalam hadduu nebigu ka tegi lahaay oo iska dayn lahaana la laqabiltuha guurkeeda waa aqbali lahaa waa yeeli lahaadu inaan markaa guursado rawahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa sida markaa abubakar sirta nebiga sala allahu alayh wasalam u ilaalinaayo u xafidaayey yaa oo inuu yidhaahdo waxa weeye niyow sabab baa jirta xataa ii diidaysa inaan hadda markaa guursado ama waxauu yidhaahdo waxaweeye nebiga calayhi salaatu wasalaam baa hadal hayay bal hadda aan yaro war dhowrno sidaa xataa ma samayn inha nebiga hadal hayey e, bal hadda sug markaa hadduu nebigu ka baxana dee waan guursanaya haddii kalena markaysa markaa nebigeenu baxraanayna u kaadi ma odhan dee sir nebigu leeyahay inuu faafiya ka iman karto taasuu ka taxadiray marka xifdu siri ayaa xadiiska loo soo arooriyey qowluhu ta'ayamat ayin bay noqotaa looga jeedaa ay saarat bilaa zawjin midaan markaa nin lahayn bay noqotay wa kaana zawjuha tuwufiya radia allaahu canhu ninkeeduna wuxuu ahaa mid la oofsaday oo mu'miniintii saabiqiintaabuu ka mid ahay beder ka qayb gashay uxudna ka qayb gashay uxud ku dhaawacantay dabeedna dhaawacyadaa sababtooda mar dambe u dhimatay marka ayin bay noqotaa looga jeeda wajadta waxaa looga jeedaa qadibta waad cadhoota oo wajada waxay leedahay macaani badan oo kala duwan bay leedahay macaanida waxaa ka mida cadhada ayaa ka a yani cadhada ayaa ka mida marka hadda waxaa looga jeeda awjada bimacnaa aqdaba macnuu saasuu dhacay xadiidkan masaa'il baa laga qaadanaya masaa'isha laga qaadanaya waxaa ka mida in waxa weeye inantii korranayd in kuf saalixa markaysaga loo bandhigi karo ta noocaasa xadiiska waxay ka mid tahay waxyaalaha laga qaadanayo wuxuu markaa doonay cumar inuu de wanaagsan inantiisa u raadiyo dabeedna markii hore cuhmaan buu bandhigay cuhmaan markuu ka cudur daarto uu yidhi markaa wakhtigiin inaanan guursan baabay ii muuqatayna abuubakar buu markaana u bandhigay marka qof saalixoo wanaagsan doonista loo doonaayo loo raadinayo xataa haddaanu soo dalban loo bandhigaayo ayaa xadiidka laga qaadanaya waxyaalaha kale laga qaadanayo waxaa ka mid a in markaa ruuxii hadday u muuqato inaanu markaa aqbalin inuu si wanaagsan kaga baxo oo jawaabta uu ku jawaabay cuhmaan qad badaa lii anlaa atasawaja yowmi haada waxaa ku jirta aadaab fiican baa ku jirta waxay tilmaamaysaa inaannu inanta cumar diidin ee guurba wakhtigan aanu ku tala gashanayn oo yacni ciduu marka hadda doonayo inuu guursadaba inay jirin marka waxa weeye aadaabta yacni markaa jawaabta ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa sirta in la ilaaliyo ayaa laga qaadanayaa sida abuubakarba sirtii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ilaaliyey ayaa markaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa shayga sirta ah inaan loo shartiyin inuu ruuxu yidhaahdo waa sir cid ha u sheegin waayo nebigu inuu hadal hayey dee muu raacinin waa sir ee cid ha u gudbinin ma odhan ee sheegista markaa uu sheegay ayuu markaa waxa weeye oo si khaasa u sheegayba inay sir tahay uu ka qaatay saasuu markaa ka qaatay xadiiska lix boqol iyo laba-iyo sagaashan oo dabcadaha qaarkoodna lix boqol iyo sagaal iyo sagaashan ah wa can caayishata radia allaahu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha qaalat inay tidhi kunna aswaaju nnabiyi sala allahu alayh wasalam cindah kunna waxay ahaayeen aswaaju nabiyi sala allahu alayh wasalama dumarka nebigu uu qabaa calayhi asalaatu wassalaam cindah qaar nebiga agtiisa ku sugan bay ahaayeen oo nebiga la jooga fa aqbalat waxaa soo qaabishay oo bimacnaa xaggiisa u soo kacday waxaa xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam soo qaabishay oo u timi faatimatu faatimo oo inantii nebiga ah calayhi salaatu wasalaam radia allaahu canha allah raalliha ka noqdee tamshiix xaalay soconaysa ayay soo qaabishay maa tukhti'u mishyatuha min mishyati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama shay-a waxay soo qaabishay maa tukhti'u iyada oo aynay seegaynin xaal aynay seegayn mishyatuhaa qaab socodkeedu ay faatima u soconaysaa min mishyati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam qaab socodkii uu nebigu u socon jiray iyadaynay seegaynin shay-an wax ka mida qadar yar oo ka mida aynay seegayne habkuu nebigu u socon jiray calayhi salaatu wasalaam ee degganaa ay u soconayso falamaa ra'aahaa markuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam inantiisii faatima uu arkay raxaba bihaa waa soo dhoweeyey waa jawaabtii lamaa ayaa raxaba ay noqonaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo dhoweeyey wa qaala wuxuu uhi marxaban bibnatii meel ballaadhan baa kuu sugnaatay iyo soo dhowaansho bibnatii inantaydiye umma ajlasahaa dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa fadhiisiiyey can yamiinihi xaggiisa midig ayuu fadhiisiiyey aw can shimaalihi ama xaggiisa bidix ayuu fadhiisiiyey labada mid ahaan mashakun min araawi uma saadahaa intaa dabadeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam hadal la siraystay oo sir ugu sheegay oo hoos ugu sheegay fabakat waa ooyiday faatima bukaa'an oohin bay ooydey oohintaasoo shadiidan daran aad bay u ooydey falammaa ra'aa markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam jasacahaa argagaxa faatima ay argagaxday markuu arkay saaraha athaaniya saarahaa waa la siraystay athaaniyata markii labaad buu la siraystay oo sir wax ugu sheegay mar labaad ayuu hoos wax ugu sheegay fadaxikat waa qososhay waa laba waqti oo isku dhow oo isku xiga ayaa hadalkii hore uu la siraystayna waa la oyday oohin daran hadalkii labaadee uu la siraystayna waaba ku qosashayba qosalkii oohintu waaba isu dhow yiinba fa qultu lahaa markaasaan waxaan ku idhi haddaan caaisho ahay laha ay lifaatimata faatima ayaan ku idhi laamka tabliiq baa la yidhaahdaayo oo ka hadalka la gaadhsiinayo lagu odhanaayo ayaa la geshaa marka yaday ku odhanaysa khasaki rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama min bayni nisaa'ihi bisiraar khasaki miyuu kugu gaar yeelay rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay min bayni nisaa'ihi dumarkiisii dhexdooda ayuu bisiraari siraysad wax kula siraysanaya kugu gaar yeelay su maanta tabkiina dabeedna adigu miyaad ooyeysaa macna su'aal bay u dhacaysaa ma intuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wax kula siraystay oo hoos wax kuugu sheegay ayaad haddana ooyeysaa miya waxay kaloo akhbari kartaa in ikhbaar looga jeedo oo ay markaa nooc inkaara ah ay u dhacayso nebigaa intuu wax kula siraystay adiguna aad ooyeysaa yacani maxaad saa u samaynaysaa kaannahay leedahay falammaa qaama markuu kacay rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay uu kacay sa'altuhaa waan weydiiyey faatima maa qaala laki rasuuluullaahi sala allahu alayh wasalam muxuu kugu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu kuu sheegay kugu yidhi maxay ahaayeen qaalat waxay tidhi faatima odhanaysaa maa kuntu ma ihi liufshiya ay muriidatan mid raba ma ihi liufshiya inaan faafiyo mid raba ma ihi nafyigii bay ka daba dhacdaa nafyigii ayay ka daba dhacdaa marka khabarkii kownka miyay gashay mise khabarkii kownka horteed baa la qadarayaa calaa qowlayn kuufiyiintu waxay leeyihiin khabarkii kownka laftiisay gashay laakiin sida basriintu maraan wax iraado laga soo ishtiqaaqay baa la qadaraya iyadii aa noqonaysa kownka markaa khabarkiisi maa kuntu ma ihi muriidatan mid raba liyufshiya inaan faafiyo mid raba ma ihi calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay inaan ka faafiyo mid rabta ma ihi sirahu sirtiisa inaan ka faafiyo ma rabo falamaa tuwufiya markii la oofsaday rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay oo bimacnaa rasuulku uu dhintay qultu waxaan idhi haddaan caaisho ahay casamtu calayki bimaa lii calayki min alxaqi lamaa xadatnii maa qaala laki rasuulu ullaahi sala allahu aleyh wasalam waxay tidhi casamtu calayki waxaan kugu laazimiyey bimaa lii kii ii sugnaaday calayki korkaaga iigu sugnaado min alxaqi xaq ah xaqaan kugu leeyahay baan kugu weydiisanayaa ama markaa waxa kaaga dalbayaaye lamaa xadattinii ay la laxadattinii iga warrantee maadu waa masiida litawkiid maadu waa mukhafafa waana masiida litawkiid lamaa xaddatinii ay la laxaddatinii iga warrantee maa qaala laki wuxuu kugu yidhi rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wejishadaya hadduu jiro waxay u dhacaysaa kaannahu in la yidhi yacnii shay kaleba kaa dalbi maayo inuu macnuhu u dhacaayo ilaa xaddatinii saasay markaa noqonaysa laakiin sida marka waxa weeye culamada qaarkood u dabdiyeen waa ilmaadu mukhafafo tahay masiida litawkiidna ay tahay bay nasan u sheegeen lakiin wejigaa kale wuxuu imanayaa haddii uu dabdi shadaya jiro faqaalat waxay tidhi faatimu faqaalat waxay tidhi ama alaana hadda miyaa bimacnaa hadda haddaad i weydiisay fa nacam waa kaaga warramaya ay amaa in sa'altini ilaana haddaad hadda i weydiisay miyaa fa nacam waa kaaga warramaya waan kuu sheegaya amaa xiina saaranii fi lmarati aluulaa markuu ila siraystay miyaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore fa akhbaranii wuxuu iiga warramay anna jibriila inuu jibriil kaana yucaariduhu alqur'aana inuu ahaa mid markaa qur'aankaa yacni markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u bandhiga oo qur'aankii waxa weeye markaa yacni nebigu uu akhriyo jibriille ku akhrinayo yacni nooc subcisa haddii insaxa tacbiir yacni mid qur'aanka ila subciya oo bimacnaa waxaweye ila eego marka waxaweye saas kaana yucaariduhu alqur'aana wuxuu ahaan jiray mid qur'aanka ii bandhigo ila muqaabaleeya fii kulli sanatin sannad kastaba maratan hal mar aw marratayni ama laba goor ayuu hore u ahaan jiray wa annahu caaradahu alaana maratayn iyo inuu hadda yacnii laba goor yacnii qur'aankii uu u bandhigay oo la eegay ama la subciyey marka marataynka ayaa markaa waxa noocan maa siyaado oo shakiba halkaa yaro galay waxaa laakiin riwaayadka kale ee jasminaya ku soo arooray ee goynaya aan ixtimaalka gelinaynin inuu hal mar keliya sannadihii hore mucaaradada la samayn jiray oo qur-aanka ka eegi jiray yacni markaa siduu akhrinaayo una akhrin jiray nebigana ka dhagaysan jiray laakiin sannadaa waxaa soo kordhay laba goor inuu ka dhigay laba goor inuu ka dhigay wa innii laa ura alajala ila qad iqtarab wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa innii anigu la uraa u malayn maayo al ajala ajashi iyo goortii aan dhimanaya ilaa qad iqtaraba inuu soo dhowaaday mooyaane wax kale u malayn maayo yacnii qur'aanka eegista layga eegaayo layla muqaabalaynayo jibriil iga eegaayo oo iga dhagaysanaayo iguna akhrinaayo kordhinta la kordhiyey wax kale u malayn maayo mooyaane inay tahay inay ajashi iyo geeridii ay soo dhowaatay wakhtigaan dhimanaayo saasuun baan u malaynaya laa uraa hamsada markay godan tahay waxay noqonaysaa danni ay laa adunnu laa araa haddii la yidhaahdona dabdigaasi u jirana waxay sidan bay dabdiyeen culammadu iyo sida kalena waxay noqonaysaa haddii hamsada la kordhigo ay laa aclamu kuma ogi alajala ilaa qad iqtarab fattaqi illaah faatimay ilaahay ka baq wasbirii sabir fa innahu shaaniye nicmo salafu ana laki mid hormaray ayuu u nicmo lahaaday ana anigu laki ka loo hormarayaa ee arrinkaasi markaa u wanaagsan yahay huwa laki aduu ku sugnaaday laamku waa bimacnaa cid kaa sii horraysa anaa kuugu wanaagsan oo dee waxaan kaaga dhignahay ceelaliyoo aakhiran kaaga sii horreeya iyo jannadii fa bakaytu waan ooyey haddaan faatimo ahay bukaa'ii oohintaydii baan ooyey baka bukaa'an iyo bukan waa laba masderoo bukan iyo bukaa'an labadaba waa markaa laba masder weeye laakiin culammadu waxay ku kala farqiyeen markay oohintu cod leedahay bukaa baa la yidhahdaa calaa wasni suraakh markay tahay cod bay leedahay ya markay hudan la markaa la la mid tahayna oo ay marka wasnigeedu ay maqsuurka tahayna waxay noqonaysaa markayna cod lahayn bakat cayni waxuqa laha bukaaha wamaa yughni lbukaau wala alcawiilu bayday u nisbeeyaan xasaan u nisbeeyaan baa labada luqaba kulminaya oo masdarka marka mamduudka iyo ka maqsuurka labaduba ku sugan yihi bakat cayni waxuqa laha bukaaha wamaa yughni lbukaau wala alcawiilu falammaa ra'aa markuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam jazacii argagaxaygii markuu arkay saaranii ahaaniya saaranii waa ila siraystay athaaniyata almarata athaaniya ama almusaarata athaaniya siraysadkii labaad ama markii labaad ayuu ila siraystay fa qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa faatimatu faadimaayi amaa tardayna miyaanad ka raalli noqonaynin an takuunii inaad noqoto sayidata nisaa'i almu'miniin dumarka mu'miniinta tii ugu mudnayd inaad noqoto miyaanad raalli ka noqonayn aw sayidata nisaa'i haadihi alumma ama wuxuu yidhi dumarka ummaddan tii ugu mudnayd inaad noqoto miyaad ka raalli noqonayn fadaxiktu waan qoslay daxikii qosalkaygii baan qoslay alladii kaasoo ra'aytii aad aragtay alladii ra'aytii aad aragtay ay ra'aytihi caa'idku waa maxduf muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsanyaen bukhaariyo muslim baa labaduba soo wariyey wa hada lafdu muslim kanna waa lafdigii muslim xadiiskan wuxuu u keenay xifdu siri ayuu u keenay sirta in la ilaaliyo mowdicu shaahidkuna waa waadix waa cad yahay oo waa inay faatima markaa tidhi sirta nebiga sala allahu aleyh wasalam ma doonayo inaan faafiyo oo wuxuu nebigu ila siraysto hoos iigu sheegay inaan gudbiyo cid u sheego dooni maayo hadda nebigu kuma odhan calayhi salaatu wasalaam qari kuma odhan laakiin maadaama iyadoo zawjaadkiisiiba la joogaan nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu hoos ugu sheegay hoos u sheeggaasaa lisaanulxaalka wuxuu ka yahay waa sir hoos u sheeggaa hoos loo dhigay codkiiyo hoos loogu sheegay taasaa waxay ka dhigan tahay sir weeyay ka dhigan tahay ya markaa shayga sirta ah inuu ruuxu yidhaahdo waa sir ee qari shardigu ma aha innaga xadiiskii sheegnay ida xadasa arajulu rajula xadiisan suma iltafata fahiya amaana hadduu ninku markaa nin e, war u sheego oo uu markaa baalladdaymoodo markuu sheegaayo hareeraha eego waa ammaana weeye waa sir inuu gudbiye maha waayo lisaanu xaalkaasi wuxuu tilmaamayaa inaanu raalli ka ahayn dadka kale inay maqlaan xadiidka waxaa laga qaadanayaa siday faatima u shabahaysay xataa qaab socodka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo iqtidaag iyo kudayashada nebiga ay ku dayanaysay xadiiska waa laga qaadanaya waana ku tusinaysa iyo sida nebiga ay ugu dayanaysay xataa qaab socodkiisa xadiisku waa ku tusinayaa daliilna waa u yahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam faadimo wuxuu u sii sheegay in ajashiisi iyo geeridiisa ay soo dhowaatay markaa adeed waa waaniyey oo wuxuu yidhi allahna ka baq sabirna yacnii ha barooranin yacnii sabirna waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye yacni ubadka iyo in lala dardaarmo in markaa waxawe ayna barooran khaas ahaan goorta la malaynaayo inay ajashu soo dhowaatay in wasiya iyo dardaaran lagu siiyo inaynay barooran ee sabraan taas yadaa in lagu siiyo dardaaran waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa oohinta qofku markaa ooyo mar haddaan markaa wax kale aanu raacin inaan la ictibaarinay inay tahay baroor yacnii arrinka ajashaydii baa soo dhowaato dhowaan baa laga yaabaa inaan dhinto taasay ka oyday marka oohinta caynkaas ah markaynu leenahay cod bay leedaho bukaa baa la yidhi codka waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye dee sawdka neefneefsiga laftiisaa sawd samaynaya maaha codku markaysaga inuu yahay baroor markaa inuu yahay lala yimi taa u qaadan taa u qaadan laakiin waxa weeye hiqhiqda iyo neefneefsiga iyo taas lafteeda markaysa markaa noocooda ah noocooda ah kaas ayaa leh isagoo qofku isku celinaya ayaa markaa haddana sawd ka baxaya sawd ka baxaya marka waxay ku tusinaysaa oohinta kelii aan baroori la socon inay dhib lahayn iyo maryo la jexjeexayay iyo markaa boodiye la garaacay iyo waxaasi ayna la socon inayn dhibaato lahayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxu markuu murugoodo in wax kaga farxiya loo sheego si ay murugadu uga khafiifto ama uga yaraato ama uga baado waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay sida aadkay u ooyeyso wuxuu u sheegay war farxad u leh markaasaa oohintii waxbay isu bedeshay qosol qosol bay isu bedeshay waxaa laga qaadanayaa fadliga faatimaa laga qaadanaya amaa tardayna an takuunii sayidata nisaa'i almu'miniin aw sayidata nisaa'i hadihi lumma sayidata nisaa'i alcaalamiinna waa soo aroortay marka fadliga faatima ayaa laga qaadanaya dumarka waxaa ugu fadli badan shan dumara mid waa faatimo midna waa hooyadeed khadiijatu bintu khuwaylid midna waa aasiyatu bintu muzaaxim oo imra'atu fircawn ah midna waa maryamu bintu cimraan ee ta shanaadna waa caaisha bintu sidiiq caaisha bintu abi bakrin sidiiq shantaa dumara ugu fadli badan dumar oo dhan waxay se culammadu isku khilaafaan shantu say u kala fadli badan yihiin caaisha iyo khadiija faatima iyo aasiya iyo maryama shantoodu ha ugu fadli badnaadeene say u sii kala fadli badan yihiin khilaaf badan baa galay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen faatima ugu wada fadli badan oo waa badcatu nabiy sala allahu alayh wasalam oo waa yacni qeyb nebigii ka mida oo nebiga ka soo go'day bacdi kale waxay yidhaahdeen maryamaa ugu fadli badan ina allaha astafaaki waطaharaki wastafaaki cala nisaa'i alcaalamiin aayadda qur'aankaa buu allah ku sheegay dumarka caalamiinta laga doortay oo allah ka doortay faadima ugu fadli badanna waa la yidhiyo sayidata nisaa'i ahlijanna iyo sayidata nisaa'i almu'miniin iyo sayidata nisaa'i alcaalamiin intuba waa soo aroortay caaisha ugu fadli badan baa la yidhi yadana markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kamula min alrijaali kasiirun walam yakmul min annisaa'i ila aasiyatu bintu musaaxim wa maryamu bintu cimraan riwaayaadka qaarkood waxay ku darayaan wakhadiijatu bintu khuwaylid wa fadlu caa'ishata cala annisaa'i ka fadli sariidi cala saa'iri atacaam ragga in badan baa dhammaystirmay laakiin dumarka ma dhammaystirmin mooyaane aasiyo ina musaaxim ah iyo maryamo ina cimraan ah iyo khadiijo ina khuwaylid ah wa fadlu caaishata cala annisaa'i ka fadli sariidi calaa saa'iri acaam caaisha fadligay ka leedahay iyo mudnaanshahay ka leedahay dumarka kalena waxay la mid tahay sidaa cuntada sariidka la yidhaahdaa ay cuntooyinka kale uga mudan tahay oo kale ayay dumarka kale uga mudan tahay sariidkuna waa cunto dee qaaliya weeye waa cunto muhima ya waa sabaayad iyo hilib iyo maraq laysku daray maxaa loo qabay cuntada ugu fiican imid ida ma alkhubza ta'dimuhu bilaxmin fadaka amaanat allaahi sariidu waa kii shaacirku yidhi haddaad sabaayad ku darto yacni hirib hilib iyo sabaayad la ysku cuno kaasi ammaanada ilaahay baan ku dhaartay ee sariid weeyaan buuri marka wa fadlu caaishata cala nisaa'i ka fadli sariidi cala saa'ir aطacaam xadiiskaa oo fadlu caaishata cala annisaa'i ma dumar oo dhan baa looga jeedaa waa ay soo gelayaan kuwii lasoo sheegay mise waxaa looga jeedaa intaa dumarka ka soo hadhay sida iyo sidaba waa la yidhi ahlucilmiga qaarkood waxay u fahmeen dumar marka laysku wada daro oo ay ku jiraan kuwa lasoo sheegay kulligood sida sariidku uga mudan yahay cuntooyinka kale caaisha uga mudanta saasay waxay yidhaahdeen afdalu nnisaa wa caaisha bacdi kale waxay u fahmeen bima siwa almadkuuraat kuwa la soo sheegay intii ka soo hadhay ee dumar ah ayaa caaisha saa uga mudanta ayaa caaisha saa uga mudanta xadiis kaloo soo arooray waa jiraa oo tilmaamaya ee dumar waxa ugu mudan oo sayid u ah sayidaatu nnisaa waa afar waa asiya ina musaaxima maryamo ina cimraana khadiijo ina khuwaylida faatimo ina muxamed ah xadiiskaas isagu caaisha ma sheegin caaisha ma sheegin ahlucilmiga qaarkood ba calaa kulli xaal mid bay fadileen culamada qaarkoodna waa ka tawaqufeen waa iska taageen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen sayidnimadu iyo afdalnimadu way kala bixi kartaa iyo isma laazimayso way kulmi kartaa waana kala tegi kartaa oo sayidnimadu waa macno kale adduunyadaba waxaa la yaqaanaa markaysaa ruux la yidhaahdo qofkan baa markaysa markaa waa sayidu bani fulaan haddana qaar ka mudan oo ka fadli badan baa jira oo si kale uga mudan marka nooc khaasoo mudnaana la tilmaamoo si uu u mudan yahaye tafdiil mutlaqa ma noqonayso jiha walba u fadli badan yahi waxay culammada qaarkood ay sameeyeen inay ka tawaqufaan tafdiilka khadiijo iyo caaisha la kala fadilaya waxaa la ysku waafaqsan yahay dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam in khadiijiya caaisha ugu fadli badan yihiin waa laysla ogolyahay bayna ahli sunnati waljamaaca dhammaan waa isla ogol yihiin dumarka nebiga oo dhan marka la ysku daro in khadiijo iyo caaisha ugu fadli badan yihiin laakiin iyagu siday u kala fadli badan yihiin baa laysku qabtay oo qaarba mid fadileen qaarna ka tawaqufeen qaarkoodna tafdiil muqayada sameeyeen oo cilmiga qaarkood yidhaahdeen marka laga eego taasiirka iyo saamaynta ay khadiija ku lahayd fii awal lislaam iyo siday nebiga u caawisay iyo siday u kaalmaysay iyo siday markaa u sabirsiisay ugu gargaartay u caawinaysay ee ula barbartaagnayd yacni markaa waxa weeye wax walba iyo sabqiga iyo horumarka islaamnimada ay u soo hormartay kullu daalika marka la eego khadiija ku fadli badan marka la eego caaisha taasiirkay ku lahayd aakhiru lislaam yacni aakhiru waqti nubuwa wakhtigii nebinimada qaybteedii dambe ay saamayntay ku lahayd iyo sida nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu samafashay ee u xanaanaysay ee u ateecday ee u raalligelisay qalbigiisa u deeqday cilmi badan uga xambaartay ummadda ugu soo gudbisay ay ka mid noqotay saxaabadii axaadiista badan soo werisay oo toddobada saxaabiya ugu axaadiista badan ay ka mid noqotay culammadii saxaabada ay ku jirtay masaa'isha la isku qabto laysula noqon jiray xagga marka laga eegana waxaa fadli badan caaisha fadli badan taasi waa tafdiil muqayado tafdiil mutlaqa ma keensanayso ee tafdiilkii mutlaqa ahaa way ka gaabsadeen waa ka gaabsadeen calaa kulli xaal xadiidkan wuxuu tilmaamayaa fadliga faatima waa sheegayaa inay fadli badan tahay waa tilmaamayaa kumana khasbanin inaynu garanno dumarkaas fadliga badan siday sii kale fadli badan yihiin inaynu aqoonsanno mid gaara ictiqaadinno inay sii fadli badan tahay waajib inaguma aha qofkii gartaa fa biha wa nicmat qofkaan garanna falaa xaraja calayh hadday waajib ahaan lahayd in la ictiqaadiyo mid mucayana inay ugu fadli badan tahayna nebigu bayaan waadixaan ixtimaal aqbalayn ayuu caddayn lahaa xadiiska fawaa'idda laga qaadanayo waxaa ka mid a marka faatima ay tidhi fadaxiktu daxikii alladii ra'ayti waxay culammadu isweydiiyeen sababtay u qosashay waa maxay riwaayadan daahirkeeda markaad eegto waxay ku tusinaysaa waxay u qosashay inay tahay bushaarada loo sheegay oo loogu bushaareeyey in dumarka mu'miniinta ama dumarka ummaddan ta ugu mudan inay noqonayso riwaayo kaloo soo aroortay baa jirta haddee laba riwaayaa jiro oo midna waa riwaayada masruuqa waxay tilmaamaysaa dumarka ahlu jannaha inay ugu mudantay waa lafdi kale sababtii markaa taasay u tilmaamaysa riwaayada marka curwana waxaa ku soo aroortay in nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam nebiga ehelkiisa cidda ugu soo horraan haleelaysa inay tahay faatima ou yidhi waxaad tahay cidda ugu horraysee ehelkayga isoo haleelaysa iga daba imanaysa bimacnaa iga soo daba dhimanaysa axadka ugu soo horreeyaa taa yani wax yar baad iga dambaynaysa waynu isu imanana sababtaasay u qosashayna waa layidhi oo culammada qaarkoodba mid bay ka dhigeen maadaama caynkaas ay tahay maanic ku suganna ma jiro in la majmuuca labada arrinoo isla socda aawadeed bay u qosashay ya sidii baynay noqotayoo dee wakhti aan badnayn bay nebiga ka dambaysay lix bilood bay ka dambaysay marka xadiiskaasi wuxuu ka mid yahay min dalaa'il nubuwa waxyaalaha nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaya waayo shay haybi oo soo socda oo aan weli dhicin buu sii sheegay nebigu inay dhici doono oo ay markaa tahay qofka ugu soo horeeya ee ehelkiisa ka mida ee soo haleeli doona sidii bayna u dhacday sidii ayayna u dhacday marka majmuuca labada arrin oo isla socda ayaa qosalka u sabab ahaa bay culammada qaarkood ka qaateen maadaama riwaayadka qaarkood mid sheegayaan xadiiska lix boqol iyo saddex iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqole wa can haabitin can anasin radia allaahu canhu qaala ataa calaya rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wa ana alcabu maca alghilmaan anas waxa uu yidhi waa khaadimu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam weeyaane ataa calaya waxa ii yimi ay soo maray rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa ii yimi yacnii soo maray anas baa odhanaya wuxuu isoo maray wa ana alcabu walxaal ana anigu alcabu aan ciyaaraayo maca alkhilmaani inamada markaa la jirkooda aan la ciyaaraayo yacnii yaryarkaan la ciyaarayo iyo carruurta fa sallama calayna nabigu calayhi asalaatu wasalaam waana salaamay fa waa i diray fii xaajatin yacni dambu buu ii diray ilaa xaajatin ayaa markaa riwaayaadka qaarkood ku soo arooray fa abta'tu calaa ummii waxaan ku habsaamay aan ka dhacay calaa ummi hooyaday tegistaan u tegaayey aan la kulmaayey ama iyada ku noqonayey baan ka dhacay yacni noqoshadii aan hooyaday ku noqonayey buuli ayaan ka dibdhacay falammaa ji'tu markaan imi oo hooyaday u imi qaalat waxay tidhi maa xabasak maxaa ku xabisay bimacnaa ku dibriday faqultu waxaan idhi haddaan anas ahay bacasanii rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam lilxaaja rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam baa ii diray oo dan ii diray qaalat waxay tidhi maa xaajatuhu dantiisu maxay ahayd qultu waxaan idhi innahaa sirun sir weeyi waa sir qaalat waxay tidhi laa tuhbiranna ha uga warramin oo ha uga warramin oo ha uga warramin bisiri rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay sirtiisa axadan cidnaba ha uga warramin qaala anasun anas wuxuu yidhi wallaahi allah baan ku dhaartay low xadastu bihi axadan haddaan cid uga warrami lahaa la xadastuka bihi yaa saabitu waan kaaga warrami lahaa saabito ya yacni cid haddaan u sheegi lahaa kaama qariyeen adiga waa kuu sheegi lahaa laakiin axadnaba waan u sheegin halkay ka yidhaahdaan dadku markaysaga hadalka yani arrinkaas aboor baa iga jeexa yani qofnaba u sheegi maayo aboor baa iga jeexa bimacnaa xabaasha marka lay dhigo ee dee aboorku i cuno ee laabto ay furanto haddayna xaalkaa iga soo bixin oo aboorkaasi iga dilaacin cidaan u sheegaya ma jirto halkay ka yidhahdaan rawaahu muslimun muslim baa soo wariyey wa rawa albukhaariyu bukhaari wuxuu soo wariyey bacdahu xadiidkan wax ka mid a mukhtasaran xaal la soo koobay oo la soo gaabiyey ayuu markaa soo wariyey oo xadiiskoo dheer ma soo wariyey xadiiskoo dhammaystiran ma soo wariyey xadiiskan anas waxa uu tilmaamaya inuu anas ibnu maalik carruurta la ciyaari jiray taasna waxay ku tusinaysaa ilmaha yar ee sabiga ahi inaan waxba ciyaarta loo diiday ciyaar nadiifa inuu ciyaaro carruurahan la ciyaaro inaan laga mancinayn loona diidin waxaana la yidhaahdaa ilmaha maskaxdiisa koritaanka ay korayso waxaa ka qayb qaadanaya waxaa ka mida yaraantiisa ciyaarta u ciyaarayo qayb bay ka tahay saas awadeed ciyaartu way anfacaysaa laakiin in loo habeeyo bay u baahan tahay ee aan laga mancinoo la odhan ma ciyaari kartid dakaagiisa iyo fahmadiisa iyo waxaasoo dham iyo maskaxdiisu dibudhac baa ku dhacaya haddii laga kaantaroolo ciyaartoo la yidhahdo ma ciyaaraysa waxa akhri cankan akhri san samee halkan yaa wuxuu ubaahan yahay waqtiyada qaarkood yani fircoonidiisii iyo markaysa marka nashaadkiisa inuu isticmaalo awooddii uu bixiyo awoodda ma kaydin karo farxaddiisii baa ku jirta farxaddaasna waxa weeye koritaanka maskaxdiisa ayaa markaysa marka waxaan yacni iyaduna ka qayb qaadanaysa dadka xataa waxaweye maskaxda buuqa iyo wax kaga furmaan ama daqadku iyo wax la mida yacni kantaroolka aadka u faraha badan ba aadka ka qayb qaadama ku yaryahay katroolka badanee ku dhacaya sacatu sadri buu ka qaadayaa in la sii daayo ciyaartiisa la fasaxo isagoo si xora u ciyaaro aanu cidhidhi dareemin isagaan marka waxa baqay ya oo fadhiiso halkan ha kicin yacni akhri waxaan samee caynkan samee sidaan yacni saasun haddii lagu hayo yacni daqad iyo dhib buu dareemayaa maskaxdiisa colays baa saaran kaasi waxa weeyaan uma fiicna marka ciyaarta in loo fasaxaa waa fiican nebi yacquub inamadiisu markay doonayeen in yuusuf ay e, ka qaadaan oo ay kaxeeyaan cudurdaarka ay ku kaxeeyeen maxay ahayday ku weydiisteen aabahood ya yaa abaana maa laka laa ta'manna calaa yuusufa wa inna lahu lanaasixuun arsilhu macanaa hadan yartac wayalcab yacani waxay ku tusinaysaa waxaweye muhimmadda ay leedahay haddii markaa cudurdaarka ay doonayeen inuu ugu fasaxa ay noqotayba inuu waxaweeye hawadaa ballaadhan u baxo oo waxaweeye markaysaga soo ciyaaro dee waxay ku tusinaysaa muhimmadda ay leedahay xataa nebiyadu inayna u diidi jirin baa laga qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam khaadimkiisii khaadimu rasuuliillaahi oo anas ah kumu canaanan maxaad carruurta uga ciyaaraysa carruurta maxaad ula ciyaaraysa kumu canaanan kuma dagaalin ya uma diidin ya e, taasna waa saas waa faa'iido waxaa kaloo xadiidku tusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dan uu leeyahay ayuu diriyey dantii ayuu u diray marka isagoo aan nebigu ku odhan waa sir ayuu anas wuxuu fahmay tarbiyada la siiyey inay sir tahay waxaana dhici karta inuu ka gartay dadka kale inuu uga qariyey carruurtii aanu maqashiina gaar ugu sheegay inuu taa ka qaatay inay sir taasna waxay ka timi tarbiyada la siiyey bay ka timi waxaa laga qaadanaya sirta in la qariyo waxaa laga qaadanayaa caruurta in la salaamo nebigu mutawaadic buu ahaa caruurta yareer markuu ku soo baxo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa salaami jiray marka akhlaaqda nebiga sala allahu alay wasalam wanaagsanayd baa laga qaadanaya iyo nebiga tawaaduciisa halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk